karno qofka dadka sida tooska ula nool sida eelkiisa sida deriskiisa sida saaxiibkiisa hadday qof khayr ku tilmaamaan waa qof khayr laakiin qof saacad la nool ama laba saacadood la nool ama nusaac la nool ma yaqaano waxa weeyaan khulaasadiisii sidaasay noqotay tan kalena qofka markuu amarka ilaahay qaato oo xadiiska nabiga ku dhaqmo waxaa ilaahay u fura albaabada khayrka markaasaa albaab albaab u furaa xasanadana wanaageeda waxaa ka mida inay qofka ku hanuunido xasano kaloo ka dambayda markaasuu wuxuu noqonayaa khayru naasi qofku fa kaana wuxuu ahaaday shaanu haadaalxadiidi xadiidkan arrinkiisu cadiiman mid weyn wa haadihi nafsiyatu nafsiyadan albashariyatu ee banu aadanka loo nisbeeyey allatii bashariyada yukhbirunaa uu nooga warrama bihaa bashariyada alrasuulu rasuulka sala allahu calayh wasalam laa najidu heli mayno tacriifaa la qeexideeda cinda ruwaadi alakhlaaq dadka akhlaaqda raadiya agtooda oo min dawi takhasusaati dadka takhaqusaadka u saaxiibkaa ka mid ah takhaqusaadka adtarbiyati ee tarbiyada loo nisbeeyey iyo waaqaafaati oqoonyaalka oqoonnada alcaaliyata ee aad u sarrayda mahmaa samad si kasta oy u sara marto shahaadaatuhum shahaadooyinkooda wuxuu leeyahay shiiquu bashariyada sida loo barto oo qofkiisa wanaagsan qofka kale looga garto qaabka nabigu noogu sharaxay sala allahu calayh wasalam ma dhici karto cid kale oo basharka ka mid ah inay u sharaxdo hal kelimoo kooban uu noogu sheegay qofka khayr kale iyo qofka kale wax lagu kala garanayo qofka eelkiisa saaxiibkiisa dariskiisa qof khayr ay u arkaan waa qof khayr intaas waa kelimo waaxida hal jumlo oo kooban oo bashariyadana barayda laakiin banu aadanka kale takhahusaad kala duwan ayagoo leh oo weliba ku takhahusay oo ku qaatay waqti dheer barnaamijka tarbiyada iyo ayagoo shahaadooyin aad u sarreeya ku qaatay haddana ma dhici karto kelimad sidaas u kooban inay xaqiiqada qofka banu-aadamka ku sheegaan bal waxaa dhici karta ayagoo inta ku bilaabay oqoontooda heer hoose heerka ugu sarreeyey ka gaaray tajaarub dhaadheer banu aadamku maray natiijo salbiya inay gaaraan oon xaqiiqadii ka tarjamayn natiijo oo khilaafsan xaqiiqada iyo waaqica si kasta oo u yidhaahdaan waxa weyn culummada tarbiyada ee aan aqoontoodu ku dhisnayn diinka islaamka waxay gaarayaan marka dambe salbi iska daa inay hal jumlo ku cabiraan xaqiiqada qofka iska daa taas wahaadihi nafsiyatu nafsiyadda nafsiyadda albashariyatu bani aadanka loo nisbeeyey allatii nafsiyadda yukhbirunaa biha rasuulu rasuulkuu nooga warramaa sal اllahu calayh wasalam laa najidu heli mayno tacriifaha la qeexideeda qof saas noogu qeexa cinda ruwaadi اakhlaaq dadka akhlaaqda raadiye agtooda kama helayno dadka taqaqusaadkooda dhan ku qaata akhlaaqda iyo aadaabta iyo tarbiyada oo min dawi taqaqusaati taqaqusaadka dadka u saaxiibka ka mida taqaqusaadka atarbiyati oo tarbiyada loo nisbeeyey iyo wاثaqaafaati oqoonada alcaaliyati sarayda mahmaa samad si kasta oo ay u sara marto shahaadaatuhum iyo darajo kasta oo ay sheegtaan shahaadada ay wataan waqad taqdi اlbashariyatu bashariyadu inay ku dhammaataa la waqad taqdi inay dhammaydo alarka la albashariyatu banu aadanka dahran zaman dahran waqti waqtigoo min azamani zamanka ka mida ah, iyo wa alwaanan nuucyaal nuucyaalkaasoo min atajaarubi tijaabooyinka ka mida ah. tijaabooyinka intaasoo midab oo ka mid ah inay dhammeeyaan waxayna u dhammaynayaan lilwusuuli inay gaaraan ilaa bacdi alqawaacidi qaacidooyinka gabal ka mid a ah, qaacidooyinka alakhlaaqiyati ee dhaqanka suuban loo nisbeeyey inay qawaacid iyo aas-aasiyaad ka gaaraan akhlaaq wanaagga waqad laa tasilu inaysan gaarin bashariyadii ayaa dhici karta ilaa ilaa qawaacidda qawaacid maahane mukhaalifatin khilaafsan lilfitrati اlbashariyati dabeecadda ilahay dadkaba ku abuuray say u wadaan u wadaan u wadaan marka dambe waxay gaarayaan wax khilaafsanba qaabka dadka ilaahay u abuurayba oo xaqiiqada khilaafsan laakiin irasuulu rasuulka sala اllahu calayh wasalam rasuulka alummiyu oo aan wax qori jirin rasuulka wax weligiis ma qorin hal xaraf ma qoro wax meel ku qorana kama kiciyo oo ma akriyo wax alla wuxuu sheegaya waa waxyi ilaahay u waxyooday oo qalbigiisa ku jira bis asagoo saasa hal kelimaduu ku cabira bashariyada sida loo barto qofka bashariga laakiin inta ninkaanu dugsi hoos uga bilaabo mid dhexe mid sare maro oo baaji qaato mastarkii diyaaro digtooradii qaato oo haddana iraa khibro labaatan sanaa waday haddana salbigu soo saara iska da inuu hal kelimad ku cabireen xaqiiqadii akhlaaqda wanaagsan mid ka soo horjeeduu gaara marka dambe laakiin nabiga oon wax qorin sal اlahu calيه wasalam waxna aan akrin meel ku qoran waxa weeyaan kelimad kooban ayuu ku sheegaya sida xaqiiqada bashariyada loo barto kelimad kooban sababtoo ah waa wayi min allah waa waxyi min allah laakiin rasuulu rasuulka rasuulka alumiyu ee ummiga ahon wax qorin sal اlahu calيه wasalam isaga ammaanay u tahay nabigunusan wax qorin sababtoo ah hadduu wax qori lahaa gaala waxay dhihi lahaayeen waxa uu akrina waa soo akri waa la soo baray meeluu ka soo akriyo warqaduu ka soo akriyo ha asaga ammaanay u tahy banu aadamka kalena ceebay ku tahy wax qorin xal ayaga ambiyo maaha haddaysan wax qorin say wax ku baranayaan banu aadamka kale waxaa laga rabaa inay waxna akriyaan waxna qoraan amaa nabiga ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa arrin uu ku ayiday wax meel ku qoran ta fiiriya ma akriyo waxna ma qoro xarafka markuu warqad dirayo qofkuu yeeraa qor uu leeyay waa ku yeerina sidaasuu ahaa markaasaa qof kastoo wax yaro insaaf iyo cadaalad ku jirtay wuxuu ogaaday wuxuu akrina inaysan ahayn wax la baray iyo wuxuu meel ka akriyay lamaba kiciye soo ma jeedin ee ay tahay waxyi min allah inay tahay saasay ku qanceen dadkii cadaaladda lahaa laakiin rasuulu rasuulka alumiyu aan wax qorin sal اllahu calayh wasalam yaqtasiru waa soo gaabina lahaa bashariyadda alxaqa shayga xaqa ka ah ee runta ka ah minhaa akhlaaq wanaagga inta runta kaa ah ee bashariyada lagu gara karo ayuu soo gaabina xaqu waa shayga sugan minhaa akhlaaqda xaqa ka fi ah, fii jumlati waaxidatin hal jumlu ku soo gaabina jumladoo ka mili haadaalxadiidi xadiidkan oo kale lamida mida low kaanad bashariyadu hadday ahaa laheed tacqilu mid wax garanaysa la aamanad jamiican jawaabkiia la xadfo hal qof kama harin hadii banu aadan caqli leeyahy nabi moxamed sala allahu calay low kaanat ilbashariyatu hadday ahaalee tacqiilu mid wax garanaysa laamanad waa rumayla jamiican dhammaan haada kanu amrun waa arin arrinkoo lam yahtadi ilayhi uusan ku hanuunin axadun hal qof oo min alkhalqi makhluuqa ka mid a ah. ilaa rasuulalahi rasuulka ilaahi maanay sal allahu calayh wasalam lianna kalaama rasuulka hadalkiisa waxyun waa waxyi waxyigoo minallahi alla xaggiisa ka aday tacaala ilaa waa sarreeyaahe wa haadaa in nabigu bashariyadii sidii lagu bara lahaa hal jumla noogu cabiray wahaada arrinkaasu waaxidun waa hal mid oo min dalaa'ili sidqi nubuwatihi nabiga nabinimadiisa run inay tahay daliilyada tusaya ka mid ah sala allahu calayh wasalam khuluqun nabawiyun cadiim dhaqan nabiga loo nisbeeyo weynan badan khuluqun dhaqan dhaqankoo nabawiyun nabiga loo nisbeeyey dhaqankaasoo cadiimun weynan badan dhaqankaasoo libayaani maa shay la caddayntiisa u sugnaaday kaana calayhi uu ku sugnaa rasuululahi rasuulka ilaahi sal اllahu calيh wasalam dhaqankaasoo libayaani maa shay la caddayntiisa u sugnaaday kaana calayhi uu ku sugnaa rasuululahi sal اllahu calيh wasalam oo min khuluqin dhaqan wanaag ah maca ahli eelkiisa la jirkiisa eelkiisa markuu la jiro dhaqan wanaagiisa faqad rawaa muslimun imaam muslima ka wariya can caaisha qaalad caaisha waxay tidhi maa daraba rasuulullah rasuulka ilaahi ma garaacin sala اllahu calayh wasalam shay-an shay qadu weligiis biyadii gacantiisa kuma garaacin walaa mra'atan haweenay ma garaacin walaa khaadiman shaqaalena ma garaacin ilaa an yujaahida markuu ku jihaada maahane fii sabiila jidka alle oo u gaalo garaaco weligiis neef arya ma garaacin geel ma garaacin lo ma garaacin caruur ma garaacin addoonna ma garaacin islaamna ma garaacin weligiis gacantiisa nabar qof kulama dhifan aan halkee adduunka korkiisa laga heli karaa waxa weeyaan waa la ilbaxay xuquuqaa la ilaalina xuquuqlinsaan la ilaalina hal qof oo cadow ilaahay cid aan ahayn aan nabar ku dhifo halkaa laga heli karo ha dhalo ha la dhaqmo addoon ha u ahaado shaqaalihiis ha ahaado weligiis gacantiisa nabar uguma dhifan qofka weligiis ilaa kii ilaahay ku addoonsado jihaadka maane uu janno ku galaayey oo uu allihii abuuray ku adeecaya muuha weligiis weligiis maa daraba rasuululahi rasuulka alle ma garaacin sal اlahu calيه waslm shay-an shay qadu weligiis biyadii gacantiisa kuma garaacin walaa mra'atan haweeney ma garaacin walaa khaadiman qaadunkiisa ma garaacin ilaa an yujaahida markuu jihaad amaanay fii sabiilah oo u gaal garaaco wamaa niila lama gaarin minhu nabiga shay-un shay qadu weligiis weligiis ma dhicin nabiga in sharaftiisa la gaaro qofaa wax ka sheega midaa xamana midaa caaya midaa gacanta ula tegaa halkaasa inta midku dhigay kuleetigaa idhi nasii xoolaha alla kuu dhiibay markaasaa geed ku dhigay nabigii go kore geedaaba ka qaatay war haddaan hayo waa ku sii lahaa hayo waa baxsho gaw ku siima saas iskaga riixi ma had weligiis saas xataa iskagama riixayo mm, soo ma jeedid gaalada markay joogto miya dhowr gooray soo baxday dhammaan saxaabada isagaa ka geysisana nabigu sala allahu calay wasalam maalintii uxud dhammaan waa carareen nabigaa soo haray markaasuu seeftiisa taqatu gaalada la aad ah. maalintii yowmu xunaynna waa carareen markaasuu faraskiisiiyuuba jeeglayba markaasaa cabaas uu kula dhegay hogaankii war rasuulka alla gaalada ha gelin war ha gelin kaligaa atay ciidankii waa tegey halkii ka soo kala firay saxaabadan ka arkeen nabiga keligiisu cadowkiisii socda marka gaal la joogo he kaasu ah dhan isagaa geysan qof muslima u imaana intuu ku dhega war wax isii isii ma bixidid badane ken waxaad haydo waar waa dhameeyey wixii aan hayo ah, gaala u yimaada aan rabbi rumayn markaasu boqol halaadsi boqolkaa salaadta haddee rabbi weli ma rumayn ogow ah, rabbi weli ma usan rumayn mid inta u yimid oo la dul istaagayo isagoo hurdaaya seeftiisii qaatay uu yidhi waryaa yaa iga kaa dhacsana maxamed markaasuu yidhi rabbi iga kaa dhicina markaasay seeftii ka dhacday markaasuu qaatay yidhi haye adiga yaa iga kaa dhicina markaasuu yidhi anuu rabbi ma haystee qof wax qabsado qofkii u qayr badnaan noqo markaasuu orska ka cibaadi ah markaasuu qofku arka wuxuu idhahdaa waxaan soo arkay adduunka qofkii u qayr badnay haddee ma rumay nabiga ogow ninkaas waa gaal adduunkan qof la qayr ag weligeed ma arag ninkan inta dulmiyey oo weeraray iqabta iska koydaayay arninku xuu ah uu leey ah. asagiyaa dadka uu sheega ole waray ninkaas yaa laydinkaga hormaray ninkaas wax la qayr eg lama arkin akhlaaq iyo dhaqan wanaag iyo diin maaha afka daloolo maaha oo dhaqan ah ayuu dadka kusoo jiitay nabigu sal اlahu alيه waslm ma dhici karto qof inuu la noqdo laakiin qofku waa inuu iska doondoona shaqadii nabiga sal اlahu alيه waslm wamaa niila lama gaarin macnaha wax lagama sheegin wax lama yeelin oo weligiis ma aarsan weligiis inta wax la yeelo ma aarsan ah, ilaa ilaahay diinkiisa marka lagu xadgudbo maahan wamaa niila lama gaarin minhu nabiga shay shay qadu weligiis oo fa uu ka aarsado min saaxibihi qofkii shaygaas u saaxiibkaa ah, oo dhibkaas gaarsiiyey ilaa an yuntahaka marka la qarariyo marka la dilaacyo maahane shay-un shay shaygoo min maxaarimillah ilaahay wuxuu xarimay ka mida shay alla xarimay marka qofku ku dhaco oo fa yantaqima uu u aaro lilaahi alla caza wajal fiiri marka diinta lagu ka xadgudbo wa caroona waana u aaraa ilaah u fiirso annaga bilcagsiyana maanta qofka wax yar hadii wax laga sheego waa karkara ma ujeedaa waa doobina waa karkara awooddiisu adeegsana laakiin haddii kungoor diinka alle lagu xadgudbo waa barf wuuu le ilah isagaa diinkaas difaacaya anugu waxa weeyaan waxaad moodaa cabdulmualib cabdulmualib oo kacbada markay ay soo wararaan waxa waya xabashadu uu u tegi marka ad u haybad badna nin qurux badan oo weyn oo haybad weyn markaasuu gaalkii ciidanka watoo maroodiyaalka watay meeluu fadhiiso war bal halkaan fadhiisiyo xaad rabta markaasuu yidhi geelii aad meeshan ka dhacdeen ood naga qaadeen geeliyaan rabay wuxuu yidhi markaad soo socota ila haybad weyneed laakiin hadda inaadan qiimo lahayna ii soo baxdo qiimo darana geelaad ka hadlaydaa wuu yidhi kacbadii dhammeedo alla idinku sharfaan rabaa inaan dhagax dhagax u kala tuuro geelaadkan markaasuu yidhi kacbadaas rabbiye leeda isaga difaacaya ni anugu geelaan leeyahay geelaysii qiimo malihid or geelaaga wadu kacbadaan ayadana aan raba dhagax dhagax in u kala tuuro waa waxaad sharafta ku lahaydeen aad markuu maraa meeshii ilaahay dhabarka uga jabshay gaaladii inta ciidan usoo diray iyo shimbiro marka fiiri maanta waxaad moodaa qofka soomaaliga cabdulmualib cabdulmualib gaal u ah muslim maaha kan ugu fiican ole diinkiisa alla isaga difaaca xaaniga iigu jira laakiin wax yar asaga marka looga xadgudbo waa qarxa sabri ma naftiisa xoolihiisa maalkiisa dhiiggiisa sharaftiisa marka ilaahay lagu xadgudbo baras dameeraad mooda the youth jannada alle ma galo qofkan qirada nabiguna bilcagsi wa naftiisa sharaftiisa xoolihiisa maya weligiis uma aarsan laakiin marka ilaahay diinkiisa lagu xadgudo markaasu aari jiro ilaahay oo aari jiro wahaadaa kanu khuluqu waa dhaan wahaada kanu khuluqu waa nabiga dhaqankiisii sala allahu calayh wasalam maca tabarta yar uu kula dhaqmi jiray ka nisaay sida dumarka walkhadami iyo shaqaalaha wrawa الbukhaariي وmslm bukhaariy mslim waxay ka wareen can anas bni maalikin qaala anas wuxuu yidhi khadamtu rasuul الlah rasuulka ilaahiyaan u qaadumeeyey salى الlahu عalيه waslm caشhara siniina toban sano wallaahi allan ku dhaarta u fiirsado waa toban sano maa qaala lii ima dhihin uf waxaas waan dhibsana uf waxa weeye waxaas waan dhibsana uf annagu waxaan idhaha wixi aan nacayn oon qurunsanayn weligiis ima dhihin waxaas waan dhibsana toban sano oon u qaadumaynayo bal yaa soo istaagi karoo dhihi kara anaa hebel toban sano iska daa laba biloodaan isla shaqayna hal mar ma dhihin waxaasan dhibsana laba bilood yaa dhihi kara toban sano iska daay ah, toban sano xagga dhig maa qaala lii ima dhihin uf waxaas waan dhibsanaa qad weligiis walaa qaala lii tanaa ka sii daran fiiri walaa qaala lii ima dhihin lishayin shay oo aan sameeyey lima facalta kada shaygaan xaad u sameeya qofkii waa qaadim waa shaqaale waxbuu samaynaa soo maaha weligay shay aan sameeyey shaygan maxaad u samayda ima dhihin oo iskaga day weyd o wahallaa facalta kadaa shay aan ka tegayna weligay ima dhihinu shaygan maxaad u samay weyd oo uga tagta ah, mid aan sameeyeyna maxaad u samayda ima dhihinu ah, bal adduunka hogaamiyaalkiisa hal hogaamiye ma soo saari karaan oo waxa weeyaan iska daa toban sane hal sano qof la shaqeeyey aan hal mar dhihin shaygan maxaad u samay weyd shaygaan xaad uga tagta hal sano iska daaya hal bilcariyan soo saare qof dadka uu la shaqaynayey aan hal marna dhihin shaygan maxaad u samey wey u fiirso wa haadaa kanu khuluqi waa nabiga dhaqankiisi uu kula dhaqmay maca sabiy weliba caruur saqiira anasoo saqiiru la dhaqmay nabigu sala allahu calay wa haadaa kanu khuluqi waa nabiga dhaqankiisi khuluqu qaadu waa godanta khuluqu waa nabiga dhaqankiisii sal اlahu calيه waslm maca sabiyin saqiir uu kula dhaqmay wa rawaa muslim wuxuu wariyey raqamka laba kun saddex boqol iyo toban wuxuu ku wariyey muslim canhu anas ayadda noqoshay annahu anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sal اlahu calيه wasalam min axsani الnaasi dadka kan ugu wanaag badan khuluqan xagga dhaqanka faarsalanii yowman maalinuu ii diray lixaajatin dan dantaas soo qabo uu faqultu waxaan idhi wallaahi laadhabu wallahanan aadayn u fiirso waa rasuulkii alle wiilkii saqiirkaa wuxuu ihi wallaahanan aadayn nabigu kelimad xataa kuma soo celin shib waa iska aamus u fiirsada wuxuu yidhi anas wa fii nafsi nafsadaydana waxaa ku sugan an adhaba inaan aado limaa shayga amarani uu amray bi shayga nabiyullah anigana waxaa ii go-an uu yidhi shayga nabigu uu amray inaan aado markaas waana saqiir ma qaan gaarin isagu dembi male afkan waxaan ka idhi wallaahanan aadayn qalbigana waxaa iiga go-an inaan aado waxa rasuulku amray saasaa ii go-an wa fii nafsi nafsadeyda waxaa ku sugan aan adhaba inaan aado limaa shayga amaranii bi nabiyullaahi uu amray sala اlahu alay nabigu khalaasuu iska daay waa baxayba arrintiiyaan aadayo markaasaan caruur suuqa ku cayaarayda ag istaag caruur suuqa ku cayaarayda anuu ag taagan uu nabigu tartiib inta usoo gaatu halkaas iqabtay jeegada markaasuu horiga anas yare caawa meeshaan kuu diray markaasaan rasuulka alla waa aadaaya haddaba u socdaaba waxa wey waa la kaftama waa qosla war yaa daalim yaho caruura iskala cayaarayda intay shaqo ku dira ma jirto ma jirto u fiirso waa baxay yidhi anas xataa amura ilaa aan maray calaa sibyaanin caruur wahum caruurtuna yalcabuna waxay ku cayaarayaan fi suuqi fa waa baxay xataa amura ilaa aan maray calaa sibyaanin walxaal hum caruurtu yalcabuuna ku cayaarayaan fi suuqi faidaa isla markiiba rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam qad qabada waa qabtay biqafaaya jeegadayda ama qadaadkayga halkaas qadaadka ama jeegadaa ayuu i qabtay min waraa'ii gadaalkaygu iga qabtay qaala anas wuxuu yidhi fa nadartu ilayh waa fiiriyey walxaal huwa nabigu yadxaku uu qoslay fiiriya waa farxad gelina weji macbuusnimo iyo caro iyo kama muujinayo waa qoslaa nabigu farxadda ka muuqda dahabta ma aaday xayu amartuka meeshii aan ku amray anas yare waa farxadgelin unays taskiira ah, la yidhaha qofkaa taraxumay tusee naxariisay tusee wiilkaygii yaraa wey naxariisay tusee yaa unays anas yarow adahabta ma aaday xayu amartuka meeshaan ku amray qaala wuxuu yidhi anas qultu waxaa nacam ana aniga adhabu aadaa yaa rasuul rasuulka alla anaa hadda aadaa haddaan dhaqaajina qaala anas wuxuu yidhi wallahi ilaahay baan ku dhaaraa laqad qadamtu waan u qaadumaynayay tisca siniina tobanay gaartay markii dambe maa calimtu ma ogi qaala inuu yidhi lishayin shay shaygoo sanactu aan sameeyey lima facalta kada wakada shaygaas xaad u samayd inuu yidhi ma ogi hal marna ow amase lishayin shay taragtuu aan ka tegey hallaa facalta kada wakada shaygaas iyo shaygaas maxaad u samayn weyda hal mar inuu yidhi ma inuu yidhi ma haada alkhuluq dhaqan wanaaggan laa yaqwa ma awoodo calayh korkiisa ilaa nebiyu cid nabiya maahan qof kale ma awoodo qof kaloo awoodaa ma jiro wa ilaa haddii la awoodo falturinaa bal hana tusiyeen alxadaraatu ilbaxnimada la sheegaya amase ilbaxnim amase dadka hormaray dowladaha horu maray ee ilbaxnimada sheegtay fii cudamaayaha madaxdooda hanaga tuseen bal madaxdooda hanaga tuseen tanoo kale wailaa falturinaa hana tuseen alxadaaraatu ilbaxnimayaalka ama dadka horu maray fii cudamaayaha madaxdooda mundu waqti laga soo bilaabo khalqallahu alla abuuray albashara banu aadan maalinkii banu aadan alla abuuray ka soo bilow ilaa maanta la soo gaaro bal hana tuseen daa ricaasatin qof madaxnimo u saaxiib ah oo yucaamilu ula dhaqmaa khadamahu dadka u adeegaa wa nisaa'u dumarkiisa haadihi almucaamalata Ah, haadihi اmucaamalat bal hana tuse hal mid haddii la yidhaah labaatan qof aad u talidaa dhulka inuu ku soco waayo ka cabsanaa kibir iyo isla weynan uma man daa waa kuma alladii qofka caashara la dhaqmay axadan qof sanatan waaxidatan hal sano faqad oo kali ah walam yusmichu qofkaasna aan maqashiin kelimata uf hal sano kaliya qof qof la dhaqmay oon hal mar dhihin uf ama waxaas waan dhibsanaya waxaas waan dhibsanaya wey casharaati lmaraat tobanaan mar aan dhihin waa kuma yaa sheegi kara allahu akbar wuxuu yidhi shiiqu inahu shaniye layakuunu waxaa ahaanaa bayna rajulayni laba nin dhexdood mawaddatun kalgacalo cadiimatun weyna badan wa iqaa'un walaaltinimo qadiimatun horreyday fa idaa cashara markuu la dhaqmo axadumaa midkood alaakhara midka kale fii safratin waaxidatin hal safar hal safar markuu la dhaqmo rajacaa way soo laabanayaan labadoodu bigayri lquluub quluubtiiba mid aan ahayn allatii quluubtii kaana kaanaa ay ku sugnaayeen calayhaa quluubta korkeeda halka safaray isku nacayaan wallahu lmustacaan ilaahay baa kaalma laga dalbaa fallaahumma yaa allah allah kama axsanta sidaad u wanaajiday khalqanaa abuuristayada fa axsin allo wanaaji khuluqanaa dhaqankayaga walxamdu mahad dhammaantiis lilahi alla u sugnaada allahaasoo